بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب العطف culima cashirkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa cadafka ayuu ka bilaabanayaa cashirkeennu halka uu ka bilaabanayaa waa cadafka weeyi baabulcadf haddaba cadafka marka culima aynu ka hadlayno waxaad ogaatiin saddex rukni ayaa lagama maarmaana saddex rukni ama saddex tiir oo cadafku uu leeyahay oo lagama maarmaana ayaa jira saddexda rukni ee lagama maarmaanki ahi waa macduuf bal hadda qor macduuf waa macduufu calayhi ka labaadna macduufu calayhi wa aadaat alcafi aadaat alcadfi waa ka saddexaad saddexdaa rukni ayaa lagama maarmaana marka aynu hadlayno hadalkeenna inaynu ka dhex helno qodobka koobaad maxaynu nidhi macduuf qodobka labaadna maxaynu nidhi macduufu calayhi qodobka saddexaadna maxaynu nidhi aadaat alcadaf kolka saddexdaa qodob arkaanta cadafkaa laysku yidhaahdaa cashirkeennani wuxuu ka duuli doonaa inaan cadafka tilmaano oo qodobka koobaada iyo inaan cadafka arkaantiisa iyo arkaantiisa sheegno oo saddexdaa rukni ah iyo inaan cadafka axkaamtiisa tilmaanno oo qodobka saddexaada iyo inaan cadafka amhiladiisa iyo tusaalayaashiisa sheegno afartaa qodob ayuu cashirkeennu maantu ka warbixinayaa qodobka koobaad waa in cadafka la tilmaamo maxaa cadaf loo yaqaanaa qodobka labaadna waa inaan arkaantiisa sheegno oo nidha arkaanta cadafku waa imisa qodobka saddexaadna waa inaan axkaamta cadafka sheegno axkaam buu leeyahay cadafku axkaamta cadafku waa maxay qodobka afraad ee ugu dambeeya tusaalayaasha cadafka kolkaa tusaaluhu axkaamta dhexdiisa aynu ku qaadan doonaa baabulcadfi ereyga cadafka a luqadda waxaa loo yaqaanaa alrujuucu ila shayi bacda alinsiraaf shayga marka aad ka jeedsato ayda dib ugu noqoto dibu noqodkaa shayga aad dib ugu noqotay baa cadaf lo waa laabid markaa laabid wuu ku soo laabtay baa la yidhaahdaa wuu ku soo noqday ama wuu ku soo laabtay ama wuu ku soo noqday cadafku luqadda waa alrujuuc ila shayi bacda alinsiraafi anhu intii aad ka tagtay ayaad mar labaad dib ugu soo noqotay haddaba cadafku luqa ahaan markuu kaa noqday haddana cadafka waxaa loo yaqaanaa laba macno macna almasdari iyo macna alismi macnaha ismiga ah marka aan doonayno macduufka ayaa cadaf la odhanaya macduufka kala cadfayo ayaa cadaf la odhan kolkaa waxay ku xidhan tahay inaan arkaanta fahanno ayay inagaga xidhan tahay hal tusaale aan qoro waxaan idhi jaaa muxammadun wa caliyun bal hadda intaa qora jaaa muxammadun wa caliyun jaaa muxammadun wa caliyun markaan idhaa u fiirsada tusaalaha jaaa muxammadun wa caliyun waxaan doonayaa yaa macduufa macduufku waa kee waa ka wowga daba dhaca alsmu aladii yaqacu bacda xarfin min xuruufi alcadfi ayaa macduuf la yidhaah jaaa muxammadun wa waa caliga ilan caligaa wowga ka dambeeye macduufku caliga weeyi jaaa muxamadun wa caliyun macduufu calayhigu waa ayo macduufu alayhi waa ka wax lagu cadfayo e macduufu calayhiga tusaalaha ku jiraa waa ayo jaaa muxamadun wa caliyun ka xarfulcadafka ka horeeya muxamed muxamedkaasaa macduufu calayhi la odhan macduufu calayhigu waa muxamedka ah aadaatulcadafku waa ayo waa isku xidhaha macduufka iyo macduufu calayhiga u dhaxeeya sida wowga iyo fa'da iyo uma iyo oo kale hadda jaaa muxamedun wa caliyun yaa aadaada aadaatulcadafkii wa ayo waa wa caliyun wowga ku jira saddexdiiba inaad ila haysiin baan u malaynaya markaan idhaa jaaa muxamedun wa caliyun yaa macduufa bal ii sheega macduufka cali baa macduufa yaa macduufu calayhiya muxamed baa macduufu calayhiya yaa aadaatulcadaf ah wowga ayaa aadaatulcadaf ah haddaba cadafka marka la doonayo istilaaxa waxaa loo yaqaanaa macduufka macduufkaa cadaf loo yaqaanaa inta badan qolana baabka lagaga warramayo macduufka iyo macduufu calayhiga baabkeennan oo dhan ayay cadaf u yaqaaniinoo waa macna almasderi baabkanay cadaf odhanayaan baabulcadfi waa baabka cadafka aadaadkiibuu ka bilaabay oo xuruuftii ah ayuu ka bilaabay wa xuruuful cadfi xuruufta cadafka faa'iidaysaa casharatun toban weeyi toban xaraf ayaa xuruuful cadaf la odhanayaa inagu kitaabkeennii kale misaynu ku marnay yaa garanaya intaan ku marnay kitaabkii kale kitaabkii kale bal sheekh cali u fiirsada koob iyo labaatan imisa war si fiican ya sagaal baynu ku marnay jazaakum allah khayr sagaal baynu ku marnay kitaabkeennii kale sheekheennanina toban buu yidhi kolkaa xabadda uu ku tabneeyey waa imaayo imaadu waa maaha sax waa daciif waxaynu leenahay imaadaa sheekhu uu ku tabneeyey ha laga daayo imaadu kuma jirtee sagaalka kalunbaa xuruufulcadaf ah wa xuruufulcadfi xuruufta xuruufulcadafka la yidhaahdaa casharatun waa toban toban baa xuruufulcadaf la odhanayaa wahiyal waawu waa wowgii umulbaa baa la yidhaahdaayo iyadaa loogu horraysiiyaa wowgu haddaba xurufulcadafka ayuu ku jiraa waxay ka dhigan tahay cadafku macduufka iyo macduufu calayhigu ismina way isla noqoni ficilna way isla noqoni mukhtalifaynna way noqon karaan ee waxaad arki kartaa laba ismi ismioo laysku cadfayo waxaa kalood arki kartaa laba ficiloo laysku cadfayo waxaa kalood arki kartaa ficil iyo ismi laysku cadfayo laakiin ma jiro laba xarafoo laysku cadfaa ma jiraan xaraf iyo ismi laysku cadfaana ma jiraan xaraf iyo ficil laysku cadfaana ma jiraan cadafku imisu yeelan karaa baynu nidhi laba ismi waa laysku cadfaa waa kow laba ficilna waa laysku cadfaa waa laba ismi iyo ficilna waa laysku cadfaa waa saddex laakiin maxaan la oggolayn inaan laba xaraf isku cadfo luqadaba kuma jiro laba xaraf layskuma cadfi karo waxaa kaloon la ogolayn in xaraf iyo ismi laysku cadfo waxaa kaloon la ogolayn in xaraf iyo ficil laysku cadfo saddexdaana lama ogola saddexdaana waa la ogol yahay haddaba labada ismi ee la laysku cadfayo macduufka maahae macduufu calayhiga sawka hore maaha macduufu calayhigu macduufu calayhiga marka aan ka warbixinayno macduufu calayhigu marfuuc buu noqdaa oo mansuub buu noqdaa oo majruur buu noqdaa oo majzuum buu noqdaa waa xasba xaajat lkalaam macduufu calayhiga oo ismiga hore ah ama ficilka hore ah icraab aynu u sheegaynaa ma jirtee kolba hadalku wuxuu u baahan yahay baa laga dhiganaya waxaa dhici kara inaan hadaba marfuuc ka dhigo faacilba inuu iska yahay baa laga yaaba baleega hadda jaaa muxammadun wa caliyun hadalka ayaa macduufu alayhi ka wax lagu cadfayaa waa kee jaaa muxammadun wa caliyun yaa macduufu calayhiyo wax lagu cadfaya muxamed muxamed muna faacil ahayd markaa jaaa muxamedun jaaadani waa ficil maadi faacilkeedii waa muxamed muxamedkana laba magac leh xagga ficilka marka la eego faacil weeyaan xagga macduufka ka dambeeya marka la eegana macduufu calayhi weeyaan kolka macduufu calayhiga si gaara icraab laguma odhan karo macduufu calayhi waa xasba xaajat lkalaam hadalku muxuu ka dhiganayaa baa lagu odhanaya ma faacil buu ka dhiganayaa ma mafcuulun bihi buu ka dhiganayaa ma mubtaduu ka dhiganayaa ma khabar buu ka dhiganayaa ma mafcuulun bihi buu ka dhiganaya hadalku macduufu calayhiga muxuu ka dhiganaya macduufka uunbaa loo baahan yahay inuu waafaqo ayo inuu macduufu calayhiga hore ka hore hadduu yahay marfuuc buu la noqon hadduu mansuub yahayna mansuub buu la noqon hadduu majruur yahayna majruur buu la noqon hadduu majzuum yahayna majzuum buu la noqon ilaa ficilka uu gelayaay jaaa muxamadun wa caliyun xarfulcadafku mafabaa hadda tusaalaha aan sheegay jaaa muxamadun wacaliyun xarfulcadafku mafabaa mise waa wow mise waa maxay wow wey haddaba wowgii waa inaan afar tusaale ka keeno eeg sagaalka xaraf ee xuruufulcadafka ah mid kastee afar tusaalea laga keenaya afarta tusaale ee laga keenayaa waxay kale yihiin culimo wowgu markaan tusaalaynaya waa inaan keeno labadii uu isku cadfayey oo marfuuc islaah sida jaaa muxamadun wacaliyun iyo labadii uu isku cadfayey oo mansuub islaah sida raaytu muxamadan wa caliyan raaytu muxamadan wa caliyan haddana labadii isku cadfayey oo majruur isla ah. sida marartu bimuxamadin wa caliyin marartu bimuxamadin wa caliyin haddana labadii isku cadfayey oo majzuum isla ah. sida caliyun lam yaqum wayakhruj min albeyti caliyun lam yaqum wayakhruj min albeyti ereygaa wowgii isku cadfaya wayakhruj markaa la idhaha ficilka yakhruj ah iyo ficilka yaqum ah labadaasoo labaduba jasmisan ayuu isku cadfayaa wowga macnihiisu waa maxay macnahan yaree wowgu waa maxay laba arrimoodunbuu wowgu faa'iideeyaa wuxuu faa'iideeyaa ficilka meesha yaalla macduufka iyo macduufu calayhigu inay wada leeyihiin wax tartiibihina ma jiro wax shardi ah in la jamciyaana ma jiro shardi in la jamciyaa ma jiro dee culimmada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka lagu salliyo ee salliga nebiga lala yimaado salaanta yaan laga reebin maxay yidhaahdeen marka nabiga lagu salliyo salaanta yaan laga reebin yaan la odhan inuu sala alayhi sala allahu calaa muxamed yaan la odhanin ama sala allahu calaa nabiyina muxamed yaan la odhanin wasallamada ha la raaciyo karaahiyay u arkeen halka a'immada maalikiyada iyo madhabka maalikugu uu u haysto inayna karaahiye ahayn madhabka maalikigu muxuu haystaa inayna karaahiye ahayn oo nebiga in lagu sallii karo salli qura in lagula iman karo salaamta laga reebi karo halka laysku haystaa waa halkee waa wowgan macnihiisa wowgan maanta aan dhiganayna xarfucadafka ah ayaa la laysku hayaa oo aimadu ay isku hayaan waxaad ogaataa nebiga markii ilaahay aayad qur'aana salligiisa laynagu waajibiyey qaabka ilaahay nebiga ugu salliya inoo yidhi waa qaabka qaab ugu adag weeye bal hadda u fiirso ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala anabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima waxaa layna yidhi ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa ku salliyaysee mu'miniinta ay ku salliya armaaha dadka kale hadda waa muminiinta muminiintaana amarka yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha naasu lama odhan dadow ku salliya lama odhan waayo cidda laaiqa u ah cidda ku haboon cidda amarkani uu ku dhacayo ayaa mu'miniinta ah markaasaana dee dadka nadiifta ah lala hadlaya dadoo dhan lalama hadlayo yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka iimaanka lahow salluu calayhi wasallimuu tasliima maxaa ka horreeyey hadda ku salliyadan maxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey bal qur'aanka aada ugu fiirsada waxaa ka horreeyey ilaahay iyo malaa'igtiisaa ku salliyaya weli maad aragtay amar sidaa lagu yidhi amar lagu yidhi war amarkan lagu amrayo ilaahay iyo malaa'igtiisaa qabta ee adna qabo miyaad aragtay qiimaha uu leeyahay arrinka ilaahay uu samaynaya balka waran malaa'igta ilaahay arrinka ay samaynaysa balka waran qiimaha uu leeyahay iyo miisaankiisa iyo culayskiisaa lagu dareensiinaya salligu haddaba aayaddaa qur'aankaa waxaa ku jira salluu calayhi wasallimuu ba ku jira salluu calayhi wasallimuu baa ku jira halkaas xarfulcadafku muxuu noqday xarfulcadafka layskugu cadfay waa maxay waawey wowgu haddaba wuxuu keenaa in macduufka iyo macduufu calayhigu xukunkan wada leeyihiin laakiin ma keeno jamci in la jamciyo oo mar ama tartiib la tartiibiyo ama mar qura uun eeg wowga markaan ka hadlayno tartiib wax la yidhaa haba yaraatee ma keeno xataa inaad miciyo mar qura meel qura aad ku wada samayso intaad mid halkan ku samayso adka kalena meel kale ku samayn laa ba'sa biha haddaad saa samayso kolka waxaynu dareemaynaa in xarfulcadafka salliga iyo salaantu uu wow yahay oo haddaad nabiga halkan ku sallido inaad meel kale salligiisa salaantiisa kula iman karaysid ama haddaad afka nabiga kaga sallido inuu qalinkaaguna salaami karayo waxaa laga yaabaa inaad qalin ahaan salaamta salliga u qorto ka kalena aad afka kaga sallido nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaynu ognahay muslimka muqadimada markuu marayey wuu kala reebay inaad og tahay mooye saaxibulmuslim muqadimada muslimka markuu maraya wuu kala reebay wuxuu kala reebayaa ag qasab waajib inayna ahayn mar qura meel qura waajib inuuna ahayn ayaa la laysku qabtay kolkaa wowgu waxaynu leenahay dee ma keeno mar kaste meel qura in lagu wada sameeyo waxaa ka dhalanaysa salaada iyo zakada ilahay wuu isku cadfay xarafka layskugu cadfay waa maxay aqiimu salaata waatu zakat meel kastood salaada ku tukatahe zakadana maad ku bixisaa haddaad tidhaa ka war salaadii waa dambaabtay markaad salaada ka baxdaba sakadiina waa laga rabaa aqiimu salaata waatu zakaa xarfulcadafku waa wow waa sida wanaagsan in la laysraaciyo oo waxaa lagu garanaya inay wanaagsan tahay ilaahay baan kala reebi subxaanahu wa tacaala aayadda qur'aankaabay wada socdaan salluu calayhi wasallimuu aimaduna way isku qabteen dee waa amaro amarkuna waajib buu keenaa salligu inuu waajib yahay waa laysku waafaqsan yahay laakiin wakhtigiisunbay aimada iyo fuqahadu wakhtigiisiinbay isku qabteen imaamu shaafici wuxuu qaatay salligu wuxuu waajib yahay salaada dhexdeeda haddaad salaadba gasho salligu waa waajib xilligaa unbuu waajib amarkan aayaddu ka hadlayso salaaduunbuu imaamu shaafici ku gaabsaday waa kii gabayga ka tiriyee lahaa yaa aala beyti rasuulillaahi xubukumu fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi lqadri annakumu man lam yusalli calaykum la salaata lahu markuu aalka ka hadlayey ayuu lahaa ciddaa jirto salaada waajibka ayuu halkaasu isagu imaamu shaaficii qaatay kolay axaadiis tusinaysa ayaa jira oo atixiyaadka dhexdiisa in nebiga lagu saliyo tusinaysa ayaa jira halkaasu isagu imaamku la maray halka aimo kale ay qaateen nebiga magaciisa marka la maqlay ayuu waajibku imanaya iyagoo iyaguna axaadiis daliishanaya halkay aimo kale qaateen wujuubkan aayaddu ka hadlaysa ee salluu calayhi wasallimu waa cumrigaaga mar sida xajka oo kale inta kalena sunnuu kuu noqonaya laakiin cumrigaagunbaa mar lagaaga baahan yahay halkay aimo kale qaateen warmay maya ee salligan iyo salaantan aayadu ka hadlaysaa waa markuu jamac isku yimaado jamac sida xadiidkii tirmidiga ee haddii qoom meel iskugu yimaado alla ka baqa isxasuusin waayaan nabigana ay ku sali waayaan aakhare tira ahaan doonta tiro qooma ma ahaan way ka qoomamoon doonaan halkaa iyagoo la maraya ayay yidhahdeen jamacba hadduu isku yimaado nabiga in lagu saliyo weeye sala allahu alayhi wasalam adigu waxaynu haynaa alwow waa mulaquljamc bay faa'iidaysaa wowgu muxuu faa'iidaynayaa mulaquljamc in ficilkan la wada leeyahay laakiin in la tartiibiyo iyo in la kala dembaysiiyo iyo in degdeg meel loogu wada sameeyo iyo waxaa kama hadlayo wahiy lwaawu waa wowgii wlfaau iyo fadii ka labaad waa fa xuruufulcadafka ka labaad waa fa fadu haddaba sida aan dareemayno culimo tartiib bay iyadu sheegtaa iyo taciib labadaa qodob labadaa macnay fadu faa'iidaysaa atartiib wataciib wax la yidhaah tartiibku waxa weeye macduufka iyo macduufu calayhigu way kala horeeyaan yaana horeeya macduufu calayhiga ayaa horeeya yaana dambeeya dee ka dambeeyaa dambeeya ka horeeyaana u horeeya ka dambeeyaana u dambeeya waa tartiib fadaa faa'iidaynaysa tacqiib baa jiro oo waa degdeg laakiin haddaan idhaha jaaa muxamadun facaliyun u fiirsa hadda jaaa muxammadun facaliyun yaa macduufa halkaa jaaa muxammadun facaliyun yaa macduufa cali baa macduufa yaana macduufu calayhiya muxamed baa macduufu calayhiya fa baa udhaxaysa sow ma aha fa'daasi waxay sheegaysaa in macduufu calayhigu uu hor yimid jaaa muxammadun muxamed baa yimid facali haddaan faba arko intaa kadib in yar kadib welibana waa degdeg in yaruun kadib ayuu kana yimid weeyaan fa'daa sheegaysa tartiibka iyo tacqiibka degdega ah jaaa muxamedun muxamed baa yimid fa caliyun haddana cali baa si degdega u yimid fadu tartiib maa taiib wa ladha bay faaidaynaysaa haddaba waxaan isweydiinaynaa kelmad carabta laga maqlay ayaa jirta waxay carabtu yidhaahdeen tazawaja caliyun fawulida lahu tazawaja caliyun fa lahu tazawaja waxa guursaday caliyun cali baa guursaday oo fa wulida lahu in yarun kadib isla markiiba waa loo dhalay uun ilmuunbaa u dhashay bal haddaba hadalkaasi sidee buu noqonayaa waa hadal carabi ay ku hadasho sax ah bal warkiisa ka warrama tazawaja caliyun fa wulida lahu labada laysku cadfayaa maynoo muuqdaan ficilka tazawajaah iyo ficilka wulidaah ayaa laysku cadfaya fa'du tartiib bay faa'iidaynaysaayo inta dee ilma una kuu dhalan horta waa inaad guursataa dee guur ka macduufu calayhigaa horaynaya haddana waa degdeg tacqiiba oo isla markaaba waa in laguu dhalaa sida kolkaa hadalkan laga qaadanayo tazawaja caliyun cali unbaa guursaday oo qabiltu nikaaxaha yidhi fa wulida lahu markiiba waa loo fooshay waaba yaab kolkaa warkani waa maxay degdegi xagguu ka yimid markaa qaaciidadan degdega sheegaysa waxaa la yidhaahdaa kullun bixasabihi ayaa la yidhaha kullun bixasabihi shay kasta waxa degdeg u ah ama shay kasta waxa loo qiimaynayaa degdegiisa isaga maxaa degdeg u ah maxaa sida caadigaa ah isaga masaawaqtiguu eh, qaataa intee in leeg weeye hadaba guurku markuu qofku guursado ee xaaskiisa ayaa is arkaan intee in la eg buu ilmo ugu dhalan karaa ugu horrayn maxaynu naqaanaa sagaal bilood sa inagu eh, inta badan ma aragno lix bilood baa ugu yar inta ilmo uu ku dhalan karo lix bilood iyo laba ilbiiqsi lix bilood iyo laba sakan ayuu ilmaha ugu degdega badani ku dhashaa lix bilood iyo laba sakan laba ilbiiqsi kolkaa lixda bilood waxaynu ognahay qur-aanka inoogu jirtaa lixda bilood ilaahay baa aayad qur qur'aana inagu yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu alaauuna shahran ilmaha inta eh, xamliga uurka intuu ku jiro iyo intuu naaska nuugayaa waa soddon bilood baa la yidhi soddon bilood bal sanada inooga dhiga soddon bilood sanada inooga dhiga soddon bilood waa laba sano iyo laba sano iyo iyo lix bilood wey sow caynkaa maaha laba sano iyo lix bilood yaa isla uurka intuu ku jiri iyo iyo intuu naaska nuugayo ayaa laba sano iyo lix bilooda aayaddaasi saasay inoo sheegtay aayad kaluunbuu ilaahay naaska gaar u sheegay oo waxaa la yidhi uun waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni naaskii muxuu qaatay wlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayn naaskii imisuu qaatay laba sanuu qaatay maxaa uurkii usoo hadhay markaa labadaa aayadood ila alqur'aan yufasiru bacduhu bacdan baynu haynaaye labadaa aayadood markaad isku geysato uurkii lix bilood buu noqday lix bilood bay gabadha ugu degdeg badani ilmo dhammays ah oon khadiij ahayn ay ku dhali kartaa lix bilood lixda bilood waxaa raaci kara laba ilbidhiqsi labada ilbidhiqsi xaggay ka yimaadeen markaa ilbidhiqsiga koobaad wuxuu ka yimid waa marka makaanku isfurayo biyaha hore ay gelayaan markuu makaanku isfurayo eh, waxaa la yidhaha min baabi maa laa yatimu lwaajibu bihi ilaa eh, bihi fahwa waajib makaanku markuu isfurayo eeg makaanku markuu isfurayay biyuhu gaadhayaan waa ko waa ilbidhiqsi wax ka yar ku gaadhaan marka dambe ee makaanku isfurayo ilmuhu dibadda soo baxayo waa labadaa ilbiriqsi imika waxaad ogaataa haddaan ku idhaa jumcadu waajib bay kugu tahay adoo meheradaada jooga jumcad inaad inaad masaajidka kusoo tukataa waajib kugu ah, haddaan ku idhaahdo halkaa eeg caqligaagu wuxuu kuugu daraya wax kaloo waajib kugu ah dee inaad sii lugayso meheradaada iyo masaajidka dhexdooda hada diintu kumayn odhanin meherada iyo masaajidka dhexdooda waa waajib oo aayadaasaa loo haya min qof kasta gurigaaga ama meheradaada ka soo baxo masaajidka ah, waa waajib intaa lugeeya laguma odhanin laakiin kol haddii masaajidka inaad ku tukataa uu waajib yahay wixii qasabka kugu ahaa ayayd ku imanaysay ama soo lugee ama kaariyoon lagu soo saaro ama gaadi soo raa ama saa doonto ku imo ama qofa ku soo xambaaro adiga waxaa lagaa rabaa inaad masaajidka ku tukato dee haddaba wixii wasiilada u ahaana dee waajibkiibuu la noqonaya oo waajibkiibuu la qaadanaya waxaynu ognahay kolkaa fadu markaa la leeyahy tazawaja caliyun fa wulida lahu cali ayaa guursaday oo islamarkiiba waa loo dhalay degdega ku jira waa gabadhu markay ku umusho intee in leeg markay ku umusho weeye waa markay ku umusho sidaynu ognahay lix bilood ilaa sagaal bilood lix bilood ilaa sagaal bilood inaha markay ku umushaa degdeg loodhanaya gabadho hadday laakiin laba sano ku umusho ka waran tazawaja caliyun fa ulida lahu miyaad odhanaysaa gabadhu markay saddex sano reer leedahay hadday umusho ka waran tazawaja caliyun fa ulida lahu miyaa la jawaabtu waa maya fadu haddaba tartiib bay sheegtaayoo kullun bixasabihi meheraddan inaga soo horjeedda imisaan ku gaari karaa qofka masaajidka ka baxa meheraddan inaga soo horjeedda imisaynu ku gaari laba laba minid ta albaabka inaga soo horjeeda laba minid baad ku gaari kartaa haddaad shan daqiiqo ku tagta ka waran tan labada minid haddaad shan daqiiqo ku gaadho habsaanma kugu jiraa mise kuguma jiro fa fa lagu isticmaali maayo odhan maysid kharaja muxamadun fadakhala ma odhanaysid kharaja iyo dakhala fa iskugu cadfi maysid shan daqiiqo markaad u socoto shanta minid waa habsaan shanta minid baa habsaana bal hadda eega haddaynu berbere maalan saddex saacadood ku gaadhayno saddex saacadood gaadhiga ugu dheereeya saddex saacadood hadduu ku gaadho saddexda saacadood markaad berbera ku tagto degdeg bay tahay fadaa iskugu cadfi waxaad odhanaysaa kharajtu min hargeysa fa dakhaltu berbera fabaad saddexdii saacadoodna waa degdeg shantii daqiiqana shantii daqiiqana waa habsan waayo maxaa keenay maxay shanta daqiiqa habsaan u noqotay saddexda saacadoodna degdeg u noqdeen waa kullun bixasabihi masaafooyinkaa loo eegayaayoo la qiimaynaya soo caynkaa maaha imika waxaa laga yaabaa inaan nin meesha fadhiya idhahdo ha ah, sheekh ebel wuu gaaban yahay hadda waa dheer laakiin fartanna maxaynu nidhahnaa war fartaa maxaynu nidhahnaa ma gaaban tahay inu farta mise dheer tahay dee sheekha wuu gaaban yahay fartan waa midkeey ya fartan eeg waynu isla garanayna fartan fardhexaa la yidhahyo waa far dheer baynu nidhahnaa e, qofkanna waxaad odhanaysaa uu gaaban yahay maxaa qofkanna gaabnaysiiyey intaasoo jeer buu fartan ka dheeriye fartanna dheereeyey waa kullun bixasabi farta cidda lagu cabirayo ayaan dad ahayna aya ah faraa lagu cabirayaa dee shantan lagu cabirayo iyo saddexda saacadood halka lagu cabirayaa kala duwan wa xuruufulcadfi xuruufulcadafku casharatun toban weeyaan wahiyalwaawu waawowga walfaau iyo fa'da wa umma iyo umma ereyga ummihi waa xaraf waana tartiib maa tadaakhi tartiib maca taraakhi ayay uma faa'iidaysaa tartiibku waxa weeye wax kala horeeya oo welibana in badan in badan in badan kala horeeya ayaa la odhanayaa tartiib taraakhi baa ku jira oo in badan bay kala horaynayaanoo sidaynu dareemayno in badan baa udhaxaynaya waa tartiib maca taraakhi umadu waxaad odhanaysaa jaaa muxamadun uma caliyun uma caliyun maxamed baa yimid in badan kadib ayuu haddana cali yimid baad odhan wa ow baynu haddana isticmaali ereyga ow abaynu isticmaali ow ow markaynu isticmaalayno shaki buu keenaa shikisiinna wuu keenaa owgu shaki iyo shikisiin doorashana owgu wuu keenaa sideed macno ayuu af carabiga owgu ugu soo arooraa innagu balka shakiga aynu qaadano ka shakiga maxaynu odhanaynaa jaa caliyun ow axmedu macnuhu waa maxay jaaa caliyun ow axmedu jaaa caliyun cali ayaa yimid ow axmedu amase axmed baaba yimid jaaa caliyun ow axmedu cali ayaa yimid amase axmed ayaa yimid jaaa caliyun ow axmedu haddaba markaynu nidhaahno jaaa caliyun ow axmedu markaynu nidhaahno caliga iyo axmedka waxa la kala garan la'yahay kii yimid markaas aad odhan axmed baa yimid ama cali baa yimid baad odhanaysaa mararka qaarna waa tashkiik ama ibhaam waa usluub asaaliibta dacwadda ah qaabka dacwadda loo gudbiyo weeye markaana w wa am kelmadda am ihi xuruufulcadafka ayay ku jirtaa am labaa loo qaybiyaa mutasilo inay tahay iyo munqaica inay tahay mutasila iyo munqaica baa amta loo qaybiyaa amtu haday munqaico tahay xuruufulcadafka kuma jirto amtu haday tahay mutasilo amta mutasilada la yidhaahdo ayaa xuruufulcadafka ku jirta mutasiladana waxaa la yidhaha am almutasila waxaa lagu tacriifiyaa hiya almawduucatu lidalaalati calaa dalabi tayin ta dalabu tacyiinka inay kutusto loo dejiyey ayaa la yidhahdaa am almutaila waxaa loo dejiyey dalabu tacyiin waxaad kala garan la'dahay ayaa doonaysa in lagu cayimo iminka maalan waxaad ogaatay laba ninoo axmed iyo cumar la kala yidhaahdo midkood inuu ila joogo axmed iyo cumar ayaad ogaatay mid ahaani inuu ila joogo laakiin ma kala geranaysid ka ila jooga am baad u isticmaalaysaa dalabu maxaad odhanaysaa axmedu cindaka am umaru am umaru amtani koo xarfu cadaf oo cumarkiibay axmedkii ku cadaftay axmedu cindaka am umaru macnuhu waa maxay markaa ma axmed baa kula jooga mise cumar ninkaa midna ilama joogo kuma odhan kartid midna ilama joogo kuma waayo kumaba weydiin inuu midkood kula joogo uu og yahay inuu midi kula joogo laakiin uu kala garanay i kala saarunbu ku leeyahay haddaad furto baabka midiba ilama jooga ah waa mas'alo kalay noqoni sida xadiidkii dulyadayn oo kale xadiiu dulyadayn ma garanaysiin muxuu ku yidhi nebiga sal allahu alayh wasalam aqasurat isalaatu am nasiita wuxuu yidhi waxaan hubaa waxa weeye ninkani wuxuu og yahay saxaabigani wuxuu og yahay salaaddii in la gaabiyey uu nebigu laba ragcadood tukaday ama ilaahayba qasriyey oo afartii laynaga daayey oo laba laga dhigay labadaa mid ahaan buu og yahay laakiin midka dhacay buu kala garan laayahay aqasurat salaatu am nasiita iska ilaali hadda xadiidka macnihiisa rag baa ku macneeya qasurati salaatu salaadii maa la gaabiyey sheekh salaadii maa la gaabiyey maaha ficilku majhuul maaha u fiirsada aqasurati salaatu salaadii miyay gaabatay am nasiita mise waad ilowday qasurad majhuulba ma noqoto maa la gaabiyey in badan ma maqasheen kelmadda aqasurati salaatu salaadii maa la gaabiyey salaamaad sheekh iska ilaali maaha majhuul ficilka waa inaynu iska ilaalinaa aqasurati salaatu am nasiita salaadii miyay gaabatay mise mise waad ilowday nebigu de waynu arkaynaa kullu daalika muxuu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam kullu daalika lam yakun waa kii dib uga noqdee saxaabadii kale weydiiyey haddaba amtaa dalabu tacyiinka loo dejiyey ayaa mutasilo loo yaqaanaa laba shay bayna isku xidhaysaa amase ay isku cadfaysaa wa imaa waa kelmadda imaa imaa waa xarfulcadaf imaa ayaa xarfulcadafa haddaba imaa hadday cadaf tahay sheekhu talow muxuu u soo deliishaday imaa shaakiran wa imaa kafuura waata halkaa ku jirta imaa shaakiran wa imaa kafuura haddaba imaa shaakiran wa imaa kafuuran aayaddaa markaan aragno waxaynu leenahay wowga waxa laysku waafaqsan yahay inuu xurufulcadaf yahay laba xarfulcadafna iskuma xigi karaan oo awoodaa dayacmaya awoodo ayaa dayacmaya waxaa jira waxa la yidhaahdo taxsiilulxaasil waa baail taxsiilulxaasil waa baail nin fadhiya ma fadhiisin kartid dee wuu fadhiyaaba kolka erey xarfulcadaf wata xarfulcadaf kale kuma dari kartid haddaba imaa shaakiran wa imaa kafuran hadaynu nidhaahno kafuran baa la cadfayaa xarfulcadafka imaa ha ka dhigin ilayn wowgii ka baawarka weynaada meesha yaalee yaa xarfulcadafka markaa imaa shaakiran wa imaa kafuuran yaa xarfulcadafa wowga ayaa xarfulcadafa imaaduna waa maxay ma aha xarfulcadafe xarfu tafsiil bay iska noqonaysaa waa xarfu tafsiil imaadu kolka sheekheennu aayaddan iyo aayad kaleba wuu arkay aayaddan kale ee sidan la og yahay ilaahay uu ku yidhi fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an haddaad wa imaa fidaa'an taa aragtana wow baa la socda xarfulcadafku waa wowga ee imaada ma aha wa bal kelmadda bal a bal halkan madaahibka afarta way isku hayaan marka fiqiga la joogo kelmadda dalaalada bal marka fiqiga la marayo dalaalada ay bal leedahay afarta madhab khilaafaad adag baa ugu jira la soco ereyga bal ah haddii qof uu hadlo oo faqiih lala hadlo bal lagula hadlo axkaamta ka laasimaysa ee ka dhalanaysa waa axkaam tiro badan waxaan idhi maalan bal baan soo qaatay basha lafteeda waa la qaybiyaa mararka qaar idraab wax la yidhaah ayay faa'iidaysaa ibdaaliya mararka qaar ibtida xarfulibtida ayay noqotaayoo xuruufulcadafkaba kuma jirto waa bal marka aan doonayno bal waxa loo dejiyey idraab oo jeedsi ama icraab oo jeedsiyo wixii ka horreeyey laga jeedsanayo shuruudana way leedahay markay xarfulcadaf ay noqonayso masalan waxaynu odhanaynaa bal hadda u fiirso laa tadrib caliyan bal camran hadalkaa macnihiisu waa maxay hadaba ama idrib cali zaydan bal camran idrib zaydan bal camran bal hadalkaa ii macnee idrib zaydan war ninka zayd la yidhaha garaac bal camran camar garaac hadaba eeg ka la garaacayaa waa ayo ee lagu amraya inaad garaacdo waa ka bal ka dambeeya zaydkii hore waaba la ilaaweyba nisyan mansiyan baa laga dhigay zaydkii hore idrib zaydan bal camran haddaanku idhaa ka garaac lagu leeyahay waa camarun zayd haddaba warkiisu waa maxay muxuu noqonayaa zayd zayd wuxuu noqonaya qole waxay yidhaahdeen waa qofan laga hadlinoo kaluun waa oo kaluun haddii idrib caliyan lagu yidh cali garaac haddii lagu yidhaah cumar maa laga hadlay isna waa laga yaabaa inaad garaacdid oon laga hadlo undee waxaa laga yaabaa inaan la doonayn inaad garaacdid intuba waa suurtagal in isna garaac lagu odhan lahaa ama aan lagu yidhaah aduu maskuutu canhu baa ka hore laga dhigaya saasay culimmada qaarkood yidhaahdeen culimmada qaarkoodna maskuutu canhu lagama dhigayee lamaba ogolo inaad garaacda bay leeyihiin balada u fiirso haddaan idrib zaydan bal camranku idhaa horta ka garaac lagu leey waa ka bal ka dambeeya camrana ka bal ka horreeya macduufu calayhiga qole waxay leeyihiin ha garaacin baa lagu leeyahay tusaalahaasoo kale qolena waxay leeyihiin ha garaacinna laguma leh garaacna laguma leh waxaan laga hadaloo kalunbaa laga dhigaya maskutucanunba kalunbaa laga dhigaya kolka axkaam badan baan halkaa kusoo xidmi doonta xagga fiqiga marka la marayo oo baaba badanoo waxaa jira culimada fuqahadu markay isqabtaan ay ku kala baxaan halkan walaa iyo kelmadda laa laa sidaynu ognahay waxa loo dejiyey in xukunka laga anfiyo macduufka xukunka waxaa laga anfinayaa macduufkiibaa laga anfinaya idrib caliyan cali garaac laa camran camar se ha garaacin laa camran waa kale weeyi walaakin kelmadda laakin a weeyi culima laakintan cashirkeennii shalay maa doraadna way ku jirtaye eh? cashirkeennii doraad aan dhiganayni way ku jirtay laakintu ma la socotiin waxaa jira inna wa akhawaatuhaa ayay ku jirtay kuwii mubtadiya khabarka intay galaan ismigana nasbinayey khabarkana rafcinayey bay ku jirtay soo caynkaa maaha waxay ku kala duwan yihiin laakiin markay xurufulcadaf tahay nuunkaa reeban oo waa laakiin marka ay inna wa akhawaatuhaa tahay ay mubtadiya khabar gelaysana nuunkaa fadxisan oo shidan oo laakinna wey laakinna laakinanii as'lu raxmaana mafiratan laakinanii as'lu raxmaana maqfiratan walaakiin kelmadda laakin oo kale weeye laakiin waxaad odhanaysaa maa qaama zaydun zayd ma kicin laakiin camrun camar baa kacay eegada laakiinta waxay siisaa kan ka horreeya xukunka uu wato xukun cagsi iyo naqiid u ah ayay siinaysaa waxaan odhanayaa maa qaama zaydun ninka zayd la yidhaah ma kicin laakiin camrun camar ayaa kacay ama waxaan odhanayaa laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camran camar garaac haddaba laakiintu markay xurufulcadaf noqonayso waxa shardiya inuyna wow wadanin wow hadday qaato walaakin haddaan idhaha walaakin walaakin haddaan idhaahdo xarfulcadafku wowhuu noqonaya laakintuna xarfulistidraag mujaradu xarfulistidraagunbay noqonaye xurufulcadafnimadii way ka baxaysaa wa xataa kelmadda xataa aweeyi oo fii bacdi almawaadic meelaha qaarkooduuna xataa meelaha qaar uunbay noqotaa xurufulcadaf wayba yar tahayba sida aynu ognahay marka ay xarfulcadaf xataadu noqonayso maxaa ka mid a xataadoo xarfulcadaf ah oo xuruufulcadaf ah waxaad odhanaysaa jaaa alxujaaju xata lmushaatu jaaa alxujaaju war xujaajtii way yimaadeen oo xajkiibay ka soo noqdeen xata lmushaatu kuwii lugta ahaana dhaho kuwii lugta ahaa kuwii lugta ahaana dhaho xujaajtii way yimaadeen jaaa alxujaaju xata almushaatu culimmadii soomaalida luqadda soo gaadhsiisay sheekhii aan filayo waa sheekhii labaad sheekhii koobaad maaha sheekhii labaad weeye ee soomaalida alfiyatunu maalig u akhriya waa ninkii koobaad ninkii labaynayey weeye waa sheekh soomaaliya labiyo toban jeer ayuu lug xajka ku tegey hadda waa lug labiyo toban markabna ma raacin diyaaradna ma raacin gaadhina ma raacin ayuu isagoo lug ah ayuu tegey halka xajba saddex sanuu ka qaadanaya waa imise sano markaa halka xaj uu tegayaa saddex sanay ka qaadanaysa xaj markuu sanadka tegaysa ilaa saddex sano waa inuu diyaarsadaa sanad uu safarkaa ku sii jiro iyo sanad uu xajka joogo iyo sanad uu safarkaa kusoo jiro oo saddex sano u diyaarinayay sanadka uu tegi sidaaba waa inuu diyaar la noqdaa allahu naxariista sheekh cabdulqaadir eh, saddex sannadood ayuu ka qaadanayay waa sheekhii labaad baan filayaa elfiyat ibnu malik marka la eego mustawa somaal ninkii ninkii koobaad ninkii ka soo naqliyey wey ee ardaygiisii ahaa wey sheekhii koobaad haddaba waxaad tidhaahdaa bal tusaalahan u fiirso xataadii baan doonaynaaye jaaa alxujaaju xata almushaatu jaaa alxujaaju xata almushaatu awey macduufkii halkaa ka la cadfayaa mee waa almushaatu awey macduufu calayhigiina ka lagu cadfayey mee alxujaaju awey xarfulcadafkii xataa icraabka iska waafaqeenna waa maxay rafcay iska waafaqeen fa in cadafta haddaad cadafto bihaa xuruuftan eeg halkaa aadaadkiibuu kaga hadlay adawaatulcadafkii iyo macnahogii baan hadda ka soo baxnay aadatulcadafkii kolkaa arkaanta waxaynu isku ogeyn afar qodobaynu ka hadalno inaan tacriifinno waxaynu nidhi arujuucu ila shay bacda alinsiraaf canhu baan kusoo tacriifinay in arkaantiisa la sheego arkaanta uu leeyahay arkaanta waxaynu u qaybinay saddex oo aadaatulcadafka xuruufulcadafka oo tobankan erey ah iyo macduufka oo kadaba dhaca ah iyo macduufu calayhiga oo iyaga ka ka hor dhaca ah macduufu calayh arkaantii saddexdaas ay noo noqotay laakiin aadaadkunbuu ka hadlay sidaad arkayso si toosa uuga hadlay iyo qodobka saddexaad oo axkaamta ah axkaamtiibuu hadda bilaabay fa in cadafta haddaad ku cadafto bihaa adawaadkan ala marfuucin mid marfuucoo la rafcinayo rafacta waad rafcini marfuuc haddaad ku cadafto waad rafcini uun ow calaa mansuubin mid mansuub oo la nasbinayo ayaad ku cadaftay nasabta waad nasbini ow calaa makhfuudin mid makhfuudoo la khafdinayo ayaad ku cadaftay khafadta waad iska khafdini ow calaa majzuumin mid majzuum oo la jasminayo ayaad ku cadaftay jazamta waad iska jasmini taquulu waxaad odhan qaama zaydun zayd baa kacay wa camrun camarna wuu kacay u fiirso qaama zaydun zayd baa kacay wa camrun camarna wuu kacay tusaalayaashii waa hadda u wareegay oo qodobkii afraada awey macduufku halkaa ku jiraa qaama zaydun wa camrun macduufkiime camrun awey macduufu calayhigiina zaydun awey aadaatulcadaf ama xarfulcadafkiina wowga hadda macduufka iyo macduufu calayhigu icraabka afarta ah inay iska waafaqaan baa waajiba maxay hadda iska waafaqeen qaama zaydun wa camrun rafcay hadda iska waafaqeen culima icraabka afarta ah shalay toole cashirkeennii aan dhiganayne nactiga ahaa toban qodob bay afar ka mid a iska raacayeen sawsaa icraabku saddexuunbuu ahaa markaan nactiga maraynay jasmaha inaga maqnaa maanta jasmihii baa kusoo biiro cadafku dee ficilada wuu galaa laakiin sifada iyo nactigu ficilada ma gasho waxaynu ognahay culimo haddaynu eegno ifraad iyo taniya iyo jama eeg hadda ifraad iyo taniya iyo jamac cashirkeennii shalay soo iskama waafaqaynin sifad iyo mawsuufku maxay isla noqonayeen ama mufrad ama muane ama jamac laakiin cadafku waa maya way iswaafaqi karaan wayna iskhilaafi karaan waxaan odhan karaa jaaa muxamadun warajulaani eeg midna muanu noqoni midna mufrad buu noqoni ifraad iyo taniya jamc qasab maaha inay iswaafaqaan xagga labiyo dhadigso cashirkeenni shalay toole isma waafaqaynin sifada iyo mawsuufku labiyo dhadigso isma waafaqaynin maanta cashirkeennanaan dhiganaynaa isma waafaqaya hadduu doono hadduu doono wuu iswaafaqi sida jaaa qaama zaydun wacamru laba isla yihin hadduu doonana way iskhilaafayaan qaama zaydun wa faaima qaama zaydun wa faatima macrifadiiyo nakiradaas oo cashirkeenni shalay iskuma waafaqaynin oo qasab maaha inay ama macrifo isla yihiin ama nakiro isla yihiin cashirkeennan maantu qasab maaha inay macrifo iyo nakira isku waafaqaan oo he ama macrifa isla noqon ama nakira isla noqon ama wayba iskhilaafiba haddaan idha jaaa muxamadun warajulun ka waran laa nacrifuhu jaaa muxamedun maxamed baa yimid warajulun laa nacrifu iyo nin anaan garanayn ormayna sax ahayn waa sax weeyi kolkaa ama ha iswaafaqaan ama yayna iswaafaqin wax alla waxaynu u kala garanaynaa ku kala duwaynaa ma jiro qaama zaydun zayd baa kacay wa camrun camarna wuu kacay haddaba rafcay isku waafaqeen sababta eeg cadafka haddaba muhiimadda waxaan saaraynaa baabkan waxaan ku baranaynaa macduufka dambe wowga ka dambeeya inuu iraab ahaan ku waafaqayo ka wowga ka horeeya zayda laakiin ka wowga ka horeeya zaydi qaama zaydun markaan idhaa kaa wowga ah macduufu calayhigu waa xasba xaajati lkalaam hadda waa faacay qaama zaydun wa camrun hadda waa faacay wara'aytu zaydan zayd baan arkay wa camran camarna waan arkay wara'aytu zaydan wa camran hadda eeg aaway macduufka kala cadfayaamee waa camran aw macduufu calayhiga ka lagu cadfayaana waa zaydan aw xarfulcadafkiina waa wowga ayaa xarfulcadafkiya wowga xarfulcadafkiya wara'aytu zaydan zayd baan arkay wa camran camarna waan arkay wara'aytu zaydan wa camran zayd baan arkay camarna waan arkay macduufkii waa nasbay maanta macduufkii macduufu calayhiga isku waafaqeen wa marartu bizaydin zayd baan soo maray wa camrin camarna waan markaan idhaa wamarartu bizaydin wa camrin bal ka waran wamarartu bizaydin wa camrin maxay maanta iska waafaqeen camarka iyo zayd maxay iska waafaqsan yihiin maxay iska waafaqeen khafday maanta iska waafaqeen oo jarbay iska waafaqsan yihiin wamarartu bizaydin wa camrin jarbay iska waafaqsan wa zaydun ninka zaydihi lam yaqum ma kicin walam yaqcud mana fadhiisan hadda maxay iska waafaqeen yaqcud iyo yaqum maxay iska waafaqeen jasmay iska waafaqeen halkan sheekha waa lagu qabsadayoo eeg waynu ku haysanaa kelmadan sababtaan ugu haysanaa waxa weeye wuxuu doonayay sow ka dambe oo cadaf lagu jasminayo walam yaqcud eeg walam yaqcud yaqcudan ma cadafkaa jasminaya mise lamtiibaa muuqataba lamtiibaa muuqata ta dambe inuu lamta ka daayay ahayd inuu maxay yidhaabay ahayd marka cadafka lagu jasminayo wa zaydun hee lam yaqum wa yaqcud inuu yidhaabay ahayd sheekhu halkii lamtiibuu soo celiy hadduu lamta soo celiyo cadaf laguma jasminaye lamta cad baa jasminaysaba markaa ah. sheekhu haddaba sagaalkii xarfulcadaf ama tobankii xarfulcadaf yuu inoo tusaaleeyey halkaas sida ka muuqata yuu inoo tusaaleeyey xabad qura ayuu inoo tusaaleeyey xabaddaasi waa wowga afar tusaaluu ka keenay inta soo hadhay adiga waxaa lagaaga baahanya inaad tusaale ka keento bal insha allahu tacaala xalqatulcashmaawi hal ardayoo ka ayaan jecelahay inaan kiciyo xalqatulcashmaawi xalqatalcashmaawi ardayga aan kicinayaa wuxuu ii tusaalaynayaa nambaro saxun baan ku hadlayaaye wii sixi ama wii khaldi yaa xalqatalcashmaawi me anta oo shalaad qaadatay adigu haye ardaygaa dambe haye istaag u fiirso tusaale aad iyo aad u saxan ayaan keenayaa tanu tusaalaanba kitaabkanaan ka soo qoray kanba ka soo qaad halkanaaban ka eeganayaa baliikaadi waay tusaaluhu aad buu maasha allah sax u yahay oo waxaan idhi bal hadda u fiirso jaaa muxammadun wa axmada ilan waa maalaayansarifa ii kordhig jaaa muxammadun wa axmada araxmed waa maalaayansarifa ii kordhig haa sow sax maaha sheekh maxaa khaldan jaaa muxammadun wa axmada maxaa khaldan ya waa in maxay la yidhahdaa markaa waa inaan axmed ka godaa allah yubaarik ya ahi jazaak allah khayr waa caynkaa wey ardaygaasi wiska kay qabtayoo jaaa muxamedun waa axmedda ma jirta dee waa khalad jaaa muxamedun wa axmedu bal hadda u fiirsa haddaba haddaan ka fiirsanaya midaan khaldanayn waa inaan keenaay caliyun lam yajlis walam yadhab sax ma tahay caliyun lam yajlis walam yadhab ka waran hadda caliyun lam yajlis walam yadhab sax ma tahay caliyun lam yajlis walam yadhab oo maxaa khaldan lamtaa la soo laba celiyey sidii kitaabka aan ku haysanay hayee ku dhawaaq saxda ku dhawaaq caliyun lam yajlis ya caliyun lam yajlis wayadhab jazaaka allahu khayran allele ardaygaasina waxaan u malaynayaa maa sha allah inuu fahmaan u malaynaya haye sheekh waxaad ka warantaa laba xaraf ma laysku cadfi karaa ya xaraf iyo ficil ma laysku cadfi karaa layskuma cadfi karo haddaba eh, xaraf iyo ismi ka warran maadaa diidi kara kaa maxaa tidhi layskuma cadfi karo waaye waaba war cusube maxaa laysku cadfi karaa bal noo sheeg waxa laysku cadfi karo laba ismi waa kow laba ficil waa laba ficil iyo ismi waa saddex nacam maxamed cilmi waxaan malaynayaa baryahan waxaan malaynayaa inaad idmaadan ogeyn inaan kugu soo maqanahay waayahay maxamed cilmi ayaynu kicinaynaa waxaad noo sheegtaa kaana wa akhawaatuhaa isagu mafcuulun bihiga ma galaan oo ma rafciyaan kaana wa akhawaatuha horta maxay gelayeen ha mafcuulun bihiga waan garta kaana wa akhawaatuhaa maxay gelayeen mafcuulun bihiga ma gelayaan maxay gelayaan markaa kaana wa akhawaatuhaa ismiga iyo ficilka ayay gelayaan haye waa xalqatu zayd ibni taabit soo maaha waayo saaxiibka maxamuud baan u malaynaya halkaa kaa dhegaysanaya maxamuud ma waafaqsan tahay ma waafaqsanid inay ismigii iyo gelayaan iyo ficilka ma waafaqsanid sow maaha bal haye maxay gelayaan kaana waa khawaanta maxay gelayaan mubtadi iyo khabarkay gelayaan allahu akbar waa yahay mayii kama iman karaan <laughs> bal su-aashaan u bedelo maxamed waa yahay kana waa akhawaatuha tiro ahaan waa imisa waa saddex iyo toban waa saddex iyo toban haye mubtadiya khabarka markay galaan labadaba saw marfuu kama dhigaan hee keebaa marfuuca maxaa la yidhaha ka hore ma garanaya mid horreeya mid dambe ay kala garan maaye magiciisaan doonaya mubtadii baa horreeyo buu noqonaya yaana mansuub noqonaya abarka dambaa mansuub noqonaya waay kaana wa akhawaatuhaa ma ficilaa mise waa asmaa mise waa isku jir iyaga laftoodu kaana wa akhawaatuha maxaa tidhi waa asmaa kaana wa akhawaatuhaa waa asmaa waay hay xalqata zayd ibni haabit saaxiibkii waa waafaqsantihin baan u malaynaya haye kaana wa akhawaatuhaa maxay ninkaa ugu yar ballankicino kaana wa akhawaatuha dhammaantood ma wada ficilaa ya waayo maxamed ugu dambayn bal noo tiri kaana waa khawaatuha waxaan umalinayaa maxamed meesha ma soo dhiganin su-aashii noo tiri bal kaana waa khawaatuha saddex iyo tobanka noo sheeg noo tiri waaye xalqadda ayaa nasinaya maxamed isla xalqaddaa zayd ibnu thaabit maxamuud nacam istaag maxamuud baa ku bedelay maxamedow haye noo tiri markaa maxaa tidhi kaana asbaxa amsaa ya dalla baata saara ya manfakka haye maa fatia maa barixa ya maa barixa maadaama wax yar baa kaga dhiman sheekh maxamuudmane waxaad samaysaa saddex ficil baan sheegayaa kakaana waa khawaati waa ku jira ii sheeg laysa waad wadataa waayahay waxaa kaama dhine xabad qura kaa dhiman xabad qura adxaa adxaa maa zaalan oo ka dhamayd miya waxaad samaysaa sheekh maxamuud su'aal fudud baan ku weydiinaya aad u fudud daama bal mudaariceyga noo keen mudaarickama yimaad waa waa jaamid weeye male mudaaric waa sax waaye ehm, waxaad samaysaa anta saa'imun bal kaana oo maadiya noogu dar anta saa'imun kaana maadiya ku dar kaana oo ah kunta saaiman wey jawaabtu imaqla ardayg haddii anta saaimun kaana ku daran ku idha waa kunta saaiman anta saaimun bal kaana oo amara haddana ku dar ha kaana oo amara ku dar kun saaiman anta saaimun bal kaana oo mudaarica ku dar ku dar ha ya yakuunu saaiman maya anta saaimun ayaan kaanoo mudaarica inaad ku dartaan kaa rabaa ya maasha allah maxamed waa ka faa'idayste waa culima insha allah cashirkeenni bartaasu maanta inoogu egyahay waxaan samayn doonaa